bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii afar iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaani arajiim bismi illaahi araxmani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin slى اllah عlى muxamadi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ya أyuha اladina آamanuu la تتkiduu اليahuuda والنaصاrى أwliyاء bعضhm أwliyاء bعض وman yتwlhm minkm faإnahu minhm إn اllaha la yهdي الqوم الظاlمين allah subxaanahu wa tacaala wuxuu reebay oo ilaahay uu xaaraam ka dhigay in la jeclaado oo la xidhiidhiyo yuhuudda iyo kiristaanka waayo waa cadowga islaamka acdaa'u lislaam islaamka iyo ehelkiisaba cadow ayay u yihiin qaatalahum allah waxaa kaloo ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala iyagu kuwa awliye isu ah oo ehel isu ah inay yihiin marka ma banaana in la xidhiidhiyo oo muwaalaad amba walaha oo ah hiilin iyo jeclaansho iyo in iyaga loo gargaaro oo la gacan siiyo amba gargaarba laga doono iyadoo muslimiinta lagu duulayo waa arrin aan shareecada ilaahay aan ku bannaanayn allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwan aamanuu alla rumeeyey kuwan alla rumeeyey ee iimaanka lahow laa tattakhiduu ha ka dhiganina alyahuuda yahuud ha ka dhiganina iyo wannasaaraa kuwa kiristaanka aba ha ka dhiganina awliyaa kuwo ehel ah amba sokeeye ah ha dhiganina ha ka yeelanina ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala bacduhum barhkoodba awliyaau bacd barhka kale ehelkooda weeye iyaga ayaa nimanku ehel isu ah oo isxidhiidhiya bacduhum barhkoodba awliyaau bacdin barhka kale ehelkooda weeye iyagaa isxidhiidhiya markay colaadda islaamka ay taagan tahay mid keliya weeye sidaa daraaddeed baa ahlulcilmiga qaarkood waxay qabaan yuhuudda iyo kiristaanku ina ay isdhexli karaan inay isba dhexli karaanoo ay milla waaxida ay yihiin waa qawl ahlulcilmiga qaarkood uu qabo waman qofka yatawalla ka wali dhigta kaa qofka xidhiidhiya hum nimankan qofka xidhiidhiya ee minkum idinka idinka mid ah min almu'miniin fa innahu kaa gaalada jeclaaday ee awliyada ka dhigtay amba ehelka minhum iyaga ayuu ka mid yahay minhum iyaga ayuu ka mid yahay oo uu la diin yahay ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqawma duulka aldaalimiin dulmiga fala Eh, ilaahayna dulmiyo khalqigiisana dulmiye alla ma hanuuniyo aayadkan daahirkooda markaad eegto daahirka aayaadkan markaad eegto waxa uu yahay qofka jeclaada nimankan gaalada ah camdan wakhtiyaaran macnaha isagoo u jeeda oo u badheedhay khasbanaynna ikhtiyaar ahaan wa ragabatan fiihim weliba isagoo isagu sidaa daneeyay oo sidaa jecel qofka xaaladaasi amba nidaamka gaalada ula dhaqmaa waa uu kufriyayaa wiil camdan wakhtiyaaran wa ragabatan fiihim manaa inuu arrintan uqabaleeno doorto jecel yahayna amaa qofka muslimkii haddii uu baqo ilan aayaadkan idlaaqooden waxaa qaydaya ilaa an tattaquu minhum tuqaatan macnaa qofka muslimkii haddii uu ka baqo amba mukrahba uu yahay awoodba aanu lahayn xaaladaasi daahirka baadinka maaha inta qarsoon maaha daahir ahaan hadduu iskaga dhigo dee nin waxoogaa la tacaadufaya iimaankiisa saamayn mayso xaaladaasi laakiin waxaa loo jeedaa qofkan oo isagu iska noqday uun mid gaala raaca ikhtiyaarkiisa iyo macaamilkiisa nimankan iyaga ayuunbuu ka mid yahay baa allah yidhi subxaana wa tacaala fataraa waad arki marka afaadu sababiya bay culimada qaarkood ka dhigeen oo fa bisababi dalik inay maaragtay lunsan yihiin kuwa kuwa awliyada ka dhigtay taraa waad arki ru'yadani waa ti isha basariyaa la yidhaahdaa muxuu quray u tallowday alladiina kuwii baad arki nebi muxammedow fataraa waad arki alladiina kuwa ayaad arki fii quluubihim qalbiyadooda uu ku jiro amba uu ku sugan yahay marad cudurku waa shakiga iyo nifaaq fataraa waad arki aladiina kuwa ayaad arki fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay amba uu ku jiro marad cudurku yusaaricuuna xaal ay u dhaqsanayaan baad arki yusaaricuun xaal ay u dhaqsanayaan ay u degdegayaan baad arki fiihim ay fii muwaalaati alkufaari gaalada xidhiidhintooda fiihim kuwa gaalada iyagoo u degdegaya oo u rixinaya ayaad arki doonta yaquuluuna xaal ay leeyihiinna u degdegaya damiirka ay saaricuunada ka xaaleen yaquuluuna xaal ay leeyihiinna u degdegaya u yaacaya nakhshaa waxaanu ka baqanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'ira dhibaata inay nagu dhacdo oo ha dhowta ay naga caawiyaan oo kama maarmi karo oo daa'irada waxaa la yidhahdaa da waa goobada waa balaayo nahareerayso dhinac walba nagaga timaada weeyi oo xidhan daa'ira waxaanu ka baqanaynaa musiibo ayaanu ka baqanaynaa marka abaaraha dhici karaa waxbaa iman karaa nimankani wayna caawinayaan yani qofkani wuxuu u samaynayaa ta'wiil ayuu u samaynayaa mawaddada amba jeclaanta ay gaalada jeceliyo iyo xidhiidhinta uu xidhiidhinayo waxa uu leeyahy waxaanu ka baqanaynaa inay gaalada muslimiinta masalan ka adkaadaan ah, markaa dabeeto ay naga awood maaragtay roonaadaan saa daraaddeed dee waxaanu reebanaynaa bay leeyihin waxbaanu ragga ma arkaysaa u dhiganayna <laughs> markaa imaankii mogti soo maanta maaha ah, inay nagu dhacdaanu ka baqanaynaa diintiiba looga tagaabaa lagu dhawey mogti diintiiba looga tago ma arkaysa facasa allaahu alle wuxuu mudan yahay facasa allaahu alle wuxuu mudan yahay an yaatiya inuu keeno bilfatx nasri alle inuu keeno waa futuuxaadkii muslimiintu ay helayeen aw amase amrin inuu rabbi keeno amba facasa allahu alle wuxuu mudan yahay an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi guul aw amrin inuu alla keeno amarkaasoo min cindi allaha xaggiisa ka ahday amba min agtiisa marka arrinta amarkani wuxuu noqon karaa waxay bini aadamku ku shaqo leeyihiin iyo waxaanay ku shaqo lahaynba waxay noqon karaa waxaanay ku shaqo lahaynba oo ilaahay subxaanah wa tacaala inuu cabsi iyo khalkhal qulubtooda ku rido waaba iska suurtagal wey inuu allah subxaanahu wa tacaala waa fatxulmaka ay culamada qaarkood ku fasireen qaarkood fasl kala saarida way ku fasireen aw amrin min cindih qaarkood tisyada amba madax cashuureedka laga qaadayo yuhuudda iyo nasaarada way ku fasireen intaba ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu mudan yahay inuu keeno nasri waanu keenay aw amrin allaynu la yimaado oo min cindih fa yusbixuu inay noqdaan bay u dhow yihiin ayaatiyada ah, fa yusbixuu ay noqdaan amba fa yusbixuu inay ahaadaan ayay mudan yihiin calaa maa kii inay korkiisa ku noqdaan asaruu ay ku qariyeen fii anfusihim ay ku qariyeen inay noqdaan naadimiina kuwa ka tiiraanyooda ilaahay markuu fatxigaa keeno gaaladu ay jabto ay waxba guri waayaan fa waxay mudan yihiin kuwan munaafiqiintiihi inay noqdaan bay mudan yihiin calaa maa kii korkiisa inay ku noqdaan asarru ay qariyeen fii anfusihim ay ku qariyeen naadimiina kuwa ka murugooda oo ka tiiraanyooda wayaquulu waxay odhan doonaan baa la yidhi oo marka nasriga lahaa ay munaafiqiintu ay fashilmaan aladiina kuwa waxay odhan doonaan aamanuu alla rumeeyey waxay odhan doonaan ahaulaai ma kuwaasa su-aal weeye ma kuwaasa aladiina kuwii aqsamuu dhaartay billaahi alle ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahaayeen amba haa-ulaa'i ma kuwaasaa aladiina kuwii aqsamuu dhaartay billaahi alle ku dhaartay jahda aymaanihim xaala kownihim jaahidiin xaal ay yihiin kuwii adkaynaaya amba maaragtay aada u xidhaaya aymaanahum dhaartood wa ku inahum ayagu lamacakum inay yihiin inahum lamacakum inay idinla socdaan oo idinla jiraan kuwani kuwii ku dhaartay munaafiqiinta ahi miyaanay ahay waa markay fashilbeen allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ilan walahii dhab ahaan bay gaaladii u jeclaadeen xubbi bay la yimaadeen jeclaan uhiilin bay la yimaadeen xabidat wuu baaba'ay acmaaluhum camalladoodii xabidat way baaba'day acmaaluhum camalladoodii way baaba'een fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaareeyey waxay samayn jireen oo dhan amba kuwa khasaaray bay noqdeen yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu la rumeeyayow man qofka yartadda noqda ee minkum idinka idinka mid ah can diinihi ka ridooba oo bimacnaa hadday taasi dhacdo ilaahay subxaanahu watacaalaa kaas diintiisu waxba u noqon mayso wey ah, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow man yartadda qofka rido noqda ee minkum idinka idinka mid ee can diinihi ka noqda ilaahay diintiisu waxba uma noqon doonto amba fa sawfa makti dambe hadduu ay dhacdaba inay riddaba dhacdo fa sawfa mar dambe ayaa ya'ti allaahu alle uu la iman doonaa amba uu keeni doonaa biqowm duul ayuu alle keeni doonaa rag buu qowm buu keeni doonaa qoomkaasoo yuxibuhum uu jecel yahay ka sife qoomkaasoo yuxibuhum uu jecel yahay bu alla jeeli doonaa haddii qaarkiin ay ridoobaan maaragtay yastabdil qawma hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum fasawfa mar dambe ayuu ya'tii keeni doonaa allahu alle biqowm qolo ayuu keeni doonaa alle duul qowmkaasoo jumlada fii maxal jar bay taal yuxibuhum alla uu jecel yahay oo wayuxibuuna jecel iyaguna hu alle oo wayuxibuuna jecel hu alle jecel duulkaasoo adilla kuwii u tudhid badan ah waa caaifiin adilla kuwii u tudhid badan amba u naxariisasho badan ah cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ah u tudhid badan qoomkaasoo ka sifee aciza kuwii ku ad adag ah cala alkaafiriin kuwa kufriyiina ku ad adag oo culimmadu waxay yidhaahdaan qofku meesha adayga u baahanna waa inuu ad adayg la yimaadaa meesha u baahan dabdabacsanaanna waa inaad dabacsanaad kula dhaqanto ma og tahay haddii meesha adayga u baahan aad dabacsanaan kula dhaqanto waa fulaynima bay yidhaahdeen meesha u baahan dabacsanaan inaad kula dhaqanto iyo jiljileecna haddaad aday kula dhaqantana waxay yidhaahdeen waa axmaqnimo dad laba jir ku tumata ka waran carruureed maarkaysa waa habaawa aciza qoomkaasoo ku adadag cala alkaafiriin dadse gaala u turtidha maxaad noqonaysaa yujaahiduun kuwaasoo yujaahiduuna jihaada ayuu alla la iman doonaa qoomkaasoo yujaahiduuna ku jihaadi doona fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa ku jihaadi doona oo walaa yakhaaf walxaal la jihaadi doona laa yakhaafuuna aanay ka baqan doonin amba ka cabsoon doonin lawmata laaim mid dagaalama dagaalkiisa oo walaayaal bay jihaadi doonaan laa yakhaafuun aanay ka baqanaynin lawmata laaim oo isugu daafaysan yihin lawmata laaim mid dagaalama dagaalkiisa aanay ka baqanayn maba baqanaya ninkan wuxuu doonayaa inuu dhinto dalika ka ilaahay duulkaa keeno haddii aad tagtaan fadlullah alle fadligiisa weey yu'tii alle wuu siiyaahi fadliga man yashaa ciduu doonu alla siiya wallaahu alle waasic allaha fidsa weeye subxaanah wa tacaala fadligiisuna ballaaran yahay caliim waa allaha cilmiga badan rabigaalo inoo diid inaynu xidhiidhinana diid yaynu xidhiidhinaynaa markaa cidda la jeclaanayaa waa ayo ilaah baa ku baray inamaa waliyukum inamaa adaat lxasri baa la yidhaahdaa waxay faa'iidaynaysaa qasri cid kale inaanay mu'miniinta ehel u ahayn inamaa waliyukum gargaarihiin alwaliyu waxaa la yidhahdaa annaasir walxabiiba intaba waa la yidhaahdaa iyo qariibka ka ku dhow inamaa waliyukum weligiinu ka idinku dhow allah alla weeye ilaahay baa weligiina gargaarihiina kaa jeclaanaysaa warasuuluhu ah weeye warasuuluhu wey wladiina kuwa weeye aamanuu alla rumeeyey y waa kuwa asul mugti la lwaطaniya wala alqabaliya walaa kayrahaa waa xisbigii ilaahay waa ilaahay rasuulka iyo inta rumaysan bal ka bedel aladiina kuwa weeye yuqiimuuna ooga asalaa salaada ooga wa yuutuuna bixiya azakaa sakadana bixiya oo wahum ayagu raakicuun ay maaragtay tukada oo kuwa musaliin ah oo wahum ayagu raakicuuna khushuucsan amba khushuuca waxaa dhici kartaa inay tawahum dhaco bacdunaas ay u maleeyaan jumladani wahum raakicuun in laga xaalaynayo wayuutuuna sakaa walxaal bay bixiyaan sakada hum raakicuuna ay rukuucsan yihiin marka meesha waxaa kasoo baxaysa xaalada rukuucda lagu jiro in sakada la bixiyaa inay fadli badan tahay moog <laughs> tahay idan markaa sidaa arrintu maaha ma arkaysaa e, macnuhu waxa weeye mu'miniintao dhan iyagoo iska khushuucsan oon xumayn oo ilaahay dartii u tukada ayay sakadana bixiyaan ama xadiidka tilmaama isagoo rukuuc ku jiraba cali miskiin soo dawarsaday dabeeto fargalkii farta ugu jiray buu u saaray waa daciif weeye ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeye dadka iimaanka laho cid kale rabbi uma yeedhin halka allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala waman qofka yatawalla ka weli dhigta jeclaada allaha alle iyo warasuulah ilaah iyo rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu alle iyo rasuulkiisaba rumeeyey fa ina xisba allah alle xisbigiisu ururkiisu hum ayagunbaa alghaalibuun kuwa adkaada ah kuwaasunba kuwii adkaadee haalib noqda ah oo nin ilaahay la jiro subxaanahu wa watacaala ma jabo ma arkaysa waa kuwa ilaahay ballan qaaday inuu hiilinay markaa gaalku cidduu doonayaaba ha noqdo walaw kana aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum iska da baalka <laughs> cad saan cad kale waxba kaaba kenin ya ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyo laa tattakiduu ha ka dhiganina ha ka yeelanina aladiina kuwa ha ka dhiganina ittakhaduu ka dhigtay diinakum diintiiniiba ka dhigtay husuwa ay mahsuu'an bih wax lagu dheeldheelo kuwa ka dhigtay iyo walaciba cayaar caryaar oo min aladiina kuwii ah mintu haahuna libayaan iljinsi weeyi oo min aladiina kuwii ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara ay almushrikuun iyo kuwa gaalada ah ka dhiganina awliyaa war kuwa kuwa diintiinaba u haysta ciyaar iyo wax lagu dheeldheelo siday uba dhacdaa idinkuna inaad jeclaataanba kuwaas sida alla yidhi subxaana wa tacaala haddaad tihiin mu'miniin bisharci illaah ma arkaysaa yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayow laa tattakiduu ha ka dhiganina warlaadani naahiyaa la yidhaahdaa nahyiguna taxriim buu keenaya wax ka sarfiyana lama hayo laa tattakiduu xaal ha ka dhiganina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay diinakum diintiiniiba ka dhigtay maxaa kuu hadhay horta maanta waxaa laisku haystaa waa diintaadii iimaankaagii wey waa muctaqadkii marti adduunye laguguma haysto dalla laguguma haysto muslimiinta maanta laguma haysto dalla laguma wax ka laguma haysto waxa lagu hayaa diintoodii baa lagu haysto itakaduu ka dhigtay diinakum diintiina kuwa ka dhigtay huzuwa wax lagu dheeldheelo ay mahzu'an bih iyo walaaciba ciyaar ciyaar oo min aladiina kuwii ah cid kale maaha utuu la siiyey alkitaaba la siiyey min qablikum hortii la siiyey iyo wlkufaara qiraadan inoo taala wlkufaarina waa la akriya min alkufaari ah ayaad odhan kartaa markaa awliyaa aha ka dhiganina wtaquu llah alla ka baqa in kuntum haddaad mu'miniina kuwa alla rumaysa waidaa naadaytum markaad isugu yeedhaysaan ila asalaa salaada markaad isugu yeedhaysaan ittakhaduuhaa waxay ka dhigtaan salaada husuwa wax lagu dheeldheelo iyo walaciba ciyaar ciyaar bay ka dhigtaan adigu dee maad arage muslimiin islaamku markuu faafayey dee halka labada gure ee isku xogaa midna gaal joogay midna muslim joogay marka aadaanka oo ciyaar bay u arkayeen dheeldheel bay u arkayeen waxaad garanaysaa aadaanka xilliga la jideeyey xataa maka may ahayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku jideeyey adimidda bacda taxwiil qibla inay ahaydna waan rajaynaya marka ah dheeldheel bay u arkaya waidaa naadaytum markaad isugu yeedhaysaan baa rabbi ila asalaa salaada markaa isugu yeedhaysaan ila iyagu waxay afuufaan iyo waxay garacaan bay yaqaaneen itakhaduuhaa waxay ka dhigtaan husuwa ayay ka dhigan wax lagu dheeldheelo iyo la cibaa ciyaar ciyaar daalika kaasi ka dhigashada laga dhiganayo aadaankiiba ciyaariyo dheeldheel biannahum bisababi annahum ayuu kaasina ku dhacay qawm duul ay yihiin laa yacqiluun aan waxba caqliyeynayn caqli la-aan unba ugu wacan dalika ciyaar kaas ka dhigashada iyo aadaanka alle ciyaar ciyaar ka dhiganaya biannahum bisababi annahum kaasi wuxuu ku dhacay biannahum inay yihiin bisababi annahum inay yihiin daraaddeed unbuu ku dhacay qawm duul inay yihiin laa yacqiluun aan waxba caqliyeynaynin <laughs> y ifaadkan yaa leh ifaadkan waxaa leh atbaacu shaydaankaa leh atbaacu shaydaan ayaa sifaadkan iska yeesha oo shaydaanku markuu aadaanka maqlo idaa samica aladaana adbara adbar wa idaa qudiya aqbala sidaas ataadiinu aqbala fa idaa huwiba asalaatu lisalaati adbar aqibaada markuu maqlo waa sifa ay shaydaanku u leeyihin ma ogti atbaacu shaydaankaa markaa leh haye qaar badanoo shahaadanayo halkaa mara somaal marka laadimay ah, inahu atbaacu shayطaan allahu akbar allahu akbar m halkaasuu sii socda maqaaxidan u fadhiyaa derbigu wada fadhiyaa moogta <laughs> calaqaat yukhazin laa ilaha ila allah waa ciyaar waa qadarin la-aanu wey kuwaasuna hadday odhan jireen de waa dhiman kani maxay la cabaadaya <laughs> adiga laftigaagu markaad qiimeyn weydo qaylada yeeraysa aad uba kici weydo <laughs> dan baanad ka dhexin weyn hayaay haddii halkaa imika laga yidhaahdo guri ehelkaagaa laga qayliyo iska naxday mama dhacdo dhici kari mayso inaad ka fadhido oo meesha waxaa ka dhacaya baad sumaysaa mur haddaad kici weydo waxaa la ogaanaya inaad danka lahayn soo maa laa ilaha ila allah qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa ahla alkitaab ahlulkitaabko hal tanqimuun ay ma tanqimuuna istifhaamtoo dhan hadday ilaadaasi dabadeed dhacdo waa nafyi un wey hal tanqimuuna ay maa tanqimuuna nagu nici maysaan minaa annaga naguma nacaysaan amba nagu ceebayn maysaan ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooyaane wax kale bilaahi aanu rumaynay kaas ayuun nagu nacaysaan haye kaas ayaad nagu nacasaa dheh hal tanqimuun ay maa tanqimuuna nagu nici maysaan mina annaga naguma nacaysaan amba nagu ceebayn maysaan ilaa an aamana inaanu rumaynay mooyaane wax kale billaahi alla aanu rumaynay wa ana akarakum macduufun calaa an aamanaa weeyi wa ana akarakum iyo wa biana akarakum iyo wamaa kii inaanu rumaynay mooye wax kale nagu nici maysaan wamaa wabima kii inaanu rumaynay mooye wax kale nagu nici maysaan unsila la dejiyey min qablu kanna lagu soo dejiyey wamaa kii ilaa naamana inaanu rumaynay bilaahi alla mooyaane wax kale naguma nacaysaan iyo wamaa wabima kii inaanu rumaynay unsila la dejiyey ma arkaysaa ilayna annagana lagu soo dejiyey wamaa wa bimaa kii inaanu rumaynay unsila la dejiyey min qablu kana lagu soo dejiyey hortii min qablu kanna lagu soo dejiyey hortii kaas intaasun baad nagu nacaysaan iyo maxay kale iyo wa ana aktharakum iyo wactiqaadanaa sidaa uqadar iyo wactiqaadanaa ayaad nagu nacaysaan amba inaanu rumaynay ana akarakum idinka badankiinu faasiquun kuwa baxay inay yihiin oo markaa wa ana akarakum faasiquun waxay ku cadfan tahay taa hore oo wa aamanaa dheh waxaanu rumaynay ana akarakum ay biana akarakum badankiinu faasiquuna inay yihiin ay khaarijuuna can daacati illah amba wax kale nagu nici maysaan إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ومع أنa أكثركم فاsiقون marka waadu بمaعnaa maعa maعnaa laba shay baa nagu wada nacaysaan oo ah inaanu alle rumaynay iyo وa أكثركم وmaعa أنa أكثركم iyo badankiinu فاsiقون kuwa baxay oo ilaahay daacadiisa ka baxayba inaad tihiin si kale aynu u tarkiibin karaa ilaa sagaal wej baa laakiin waxbaa inta badan ku talax tegi mayno maaragtay wax kale nagu nici maysaan ilaa an aamanaa inaanu rumaynay daraaddeed mooyaane mafcuul lahu aad ka dhigto ilaa an aamanaa inaanu rumaynay daraaddeed mooyaane liajrigii wax kale nagu bilaahi alleh iyo wama wa bima kiina rumaynay unsila la dejiye inaan lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiye min qablu iyo maxay kale iyo wa waana akarakum waliana akharakum iyo badankiinu inuu yahay daraaddeed un nagu nacaysaan faasiquuna kuwa baxay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisaba dibadaba ka ah qul waxaad tidhaahdaa nebiyo hal unabbicukum ma idinka warama bishar mid ka shar badan min daalika kaas nacaybka aadna necab tihiin mid ka shar badan ma idin sheega mathuba xagga abaalmarinta ay thawaaba waa masder mimiya maogtahay mathuba ay thawaaba xagga abaalmarinta kaga shar badan cinda allahi alla agtiisa huwa kaasi macnaa kaa ka sharka badan man weeye lacanahu allahu alle uu nacdalay oo waqadiba uu cadhooday calayhi isagaba uu cadhooday oo wajacala uu ka yeelay minhum ayaga qaarkood alqirada daayeero iyo wlkhanaazira doofaaro oo wacabada caabuday addaaguut alla kayrkiina caabuday addaaguut caabuday kula ma yucbadu min gayr illah weliba cibaadadiisana raalli ka abaa laydhaha kuwaasi ayaa ka shar badan xagga abaalmarinta wey xagga abaalmarinta kana si aada noo malaynaysaan kayaga ina shar bay umalaynayaan islaamnimadii shar bay umalaynayaan war siaa umalaynaysaan ma aha ee waxa ka daran kan amaba masalan waxaa la odhan karaa afcalu tafdiilkani laysa maaragtay calaa baabihi oo darafka kale ma jiro mushaaraka ma jirto ma og tahay waa min baabi isticmaali tafdiili fi ma laysa fi daraf alaakhari mushaaraka macnaa wax ka sharbadine ma jiraayo koodan un baa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waidaa jaa markay idin yimaadaan ulaa'ika kuwaasi shar iyaga ayaa ku shar badan makaana xagga meel la dego waa tamyiiso muxawalu can ilfaacil baa la yidhaahdaayo ulaa'ika kuwaasi sharun iyaga ayaa kaasaa xun amba ku shar badan makaana xagga meel la dego ay khabuha makaanuhum halkay degi doonaan baa xumaatay wey wa adalu iyaga ayaa ku lumitaan badan amba ka lumid badan can sawaai sabiili dariiqa bartamihiisa iyagaa ka leexasha badan macnaa iyagaa lunsan oo ka leexda wey waidaa jaaaukum hadday idin yimaadaan markay idin yimaadaan waidaa jaaaukum markay idin yimaadaan qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay alleh aamanaa alle ayaanu rumaynay bay yidhaahdaan walxaal bay sidaa yidhaahdaan qad dakhaluu ay la soo galeen bilkufri gaalnimo bacdani waxay faa'idaynaysaa musaaxabo wax la yidhaahdo iyagoo gaalnimadii ku dhex jira walxaal bay maaragtay sidaa yidhaahdaan qad dakhaluu ay la soo galeen ay idinla yimaadeen bilkufri gaalnimo oy gaalnimoba ay wataan walxaal bay sidaa yidhaahdaan hum ayagu qad kharajuu ay la baxeen bihi ay bilkufri gaalnimadiina ay la baxeen gaal cad unbuu um iska ahaa gaalnimana way kula yimaadeen gaalnimana way la baxeen maaragta wallahu ale walxaal bay sidaa yidhahdaan allahu ale aclamu kii ku cilmi badan uu yahay bimaa kii rabbi uu ku cilmi badan yahay kaanuu ay ahaa yaktumuuna kuwii qariya wa taraha waad arki nebiyo kahiira in badan baad arki oo minhum ayaga ka mid a ah. yusaaricuuna xaal ay u degdegayaan amba ay ku dhacayaan filitmi dembi iyo waalcudwaani cadowtinimo ay u degdegayaan iyo wa aklihim cunistooda ay u degdegayaan baad arki assuxta ay xaaraanta cunaan labisa ma kii ayaa xumaaday oo baas lahaaday kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuwii sameeyey ee lawlaa hallaa maxay lawlaadan hallaa maxay yanhaahum uga reebi waayeen oy uga nahyi waayeen alrabbaaniyuun culimada awoodda leh waa maaragtay alculamaa ma ayaa la yidhaahdaa alcummaal waa nin caalimo isagu awood leh maxay yanhaahum uga reebi waayeen oy uga nahyi waayeen alrabbaaniyuun culimada awoodda lihi waa nin wadaada awoodna haysta iyo walaxbaar wadaadada iska caadiga ah sulda aan haysanini can qawlihim hadalkoodan maxay uga reebi waayeen kuwa can qawlihim hadalkooda maxay uga reebi waayeen ee uga nahyi waayeen alithma dembiga ay ku hadlayaan qawlihim waa masdarun mudaafun ilaa faacilihi alithma mafcuulka day alithma dembiga ay ku hadlayaan dadku dembigan ay ku hadlayaan maxay uga nahyi waayeen wa aklihim dadka cunidooda maxay uga reebi waayeen asuxta xaaraanta ay cunayaan labisa ma waxaa xumaaday labisa ma mid baa xumaaday kaanua culimadani kaanuu ay ahaa yasnacuuna kuwii sameeya oo ah cadamu nahyigan aanay waxba samayn jirin aanay waxba ka reebaynin kaas ayaa xun baa la yidhi subxaana wa tacaala yani min tarkihim dalik oo aayaadka ugu daran baa la yidhahdaa dadka ahlulcilmiga ah haddii ay dadka ku eegaan xumaanta iyo shirkiyaadka iyo dee fasaadka iyo kuwan ilaahay sheegay wa qaalat waxay tidhi alyahuud yahuudi waxay tidhi yadullaahi alla gacantiisu mawluula mid la xidhay weeye waa bakayl bay yidhaahdeenoo ilaahay waxba ma bixiyo waa bakiila yacni ulama jeedaan gacanta ilaahay baa xidhan ma og tahay laakiin waxay leeyihiin waa bakiil waa ummad xun oo edab daran weeye haddaad adigu maanta filayso hadal wanaagsan aad ka filato adigay kuu nacasnimo tahay bal allahii abuurtay siday ula dhaqmayaan eeg <laughs> waa ku tahay cadaalad baad ka sugaysa soo doqorka gariire carafaad ba aragta abadan haka sugu nimankan cadaalad wa qaalat waxay tidhi alyahuuda yahuudi waxay tidhi baa la yidhi subxaana wa tacaala llah alla gacantiisu maqluula waa mid la xidhay bay tidhi maogta ila falastiiniintu maynay shilay tegeen baad moodaysa xadiiskii tamiim adaari waad garanaysaa fii cahdi rasuul meesha falastiin baa la odhan jiray maogta ya ugu iyo xaji kuu dhuuman alla wuxuu ku leeyahy subxaana watacala rasuulka ama kurma hullad ha la xidho waa habaar ducaa calayhi baa la yidhahdaa hullad ha la xidho aydiihim gacmahooda ha la laabo walucino ha la nacdalo bimaa qaaluu ay biqawlihim qawlkooda ah lagu nacdalo amba hullad waa la la aydiihim baa la xidhay walucino waa la nacdalay bimaa qaaluu ay bisababi qawlihim hadalkan ay yidhaahdeen daraadii ayaa lagu nacdalaye bal shaygay ku cadfan tahay waa xadfan yahay bal ee iska daa siday sheegayaan inay arrintu ay tahay eh arrintu siday sheegayaan maahae yadaah alla labadiisa gacmood mabsuudatan kuwa la fidiyey weeyo alla kala bixiyey mabsuudatan kuwa lakala kala fidiyay oo lakala saaray weeye yunfiqu wuu bixiyaa alle subxaanahu wa tacaala waxbixintiisa kayfa yashaa siduu doona ayuu u bixiyaa aayaddani waa waa aaya waxay ka mid tahay aayaadka tilmaama amba caddeeya sifaadka ilaahay qayb ka mid ah waa sifatu lyadayn waa sifa khabariya ilaahay inuu leeyahay laba gacmood oo u cuntama wakiltaa yadayhi yamiin waana laba midig leh oo ogow ilaahay bidic iyo midig ma leh labadiisa gacmoodba waa midig weeye xadiidka tilmaama maaragtay shimaalka waa shaad lafdi shimaal ku tilmaamo labada gacmood mid ahaan shaad weeye marka adigu ilaahay sifaadkiisa sidaa u daa aantum aclamu am illah ilaahay baa ku yidhi anigaa laba gacmood leh ma lihid ee waa laba awoodood bal qudratahuba yadahu biqudratihi kuwii ku fasiri jiray maanta hadday xagge ula kacaya bala yadaahu waa muhana ma ogtaha yadaahu alla labadiisa gacmood mabsuubatani ma labadiisa awoodood baa lafidiyeen odhan ma labadiisa nicmay odhan waa laf dhuun gashay ma ogta waa shawka fi lxanjara yunfiqu kayfa yashaa laakin siday yihiin ilaahay baa yaqaan laa nacrif kayfiyada ma garan yunfiqu alla wuu bixiyaa waxbixintiisa kayfa yashaau siduu doon walaa yaziidana wallaahi wabilaahi dheh layaziidanna wuu u kordhin oo wuu u kordhin kaiiraa in badan oo minhum kuwan ahlulkitaabka ka mida ah wuxuu u kordhin doonaa maakii faacilki waa kan maakii wuxuu u siyaadin doonaa unsila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi muxamedow min rabbik xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey wuxuu u siyaadin doonaa duqyaana xadgudub iyo wa kufra gaalnimo oo ma qur-aankaa kufriga iyo gaalnimada xambaarsan dee markaa la soo dejiyo la beeniyo gaalnimun baad ka taransatay wey wax kale kamay kororsan ba alayi subxaana wa tacaala wa alqaynaa waxaanu dhignay fidnay baynahum ay bayna alyahuud alcadaawa baanu dhignay iyo albaqdaaa isnac ilaa yawmi alqiyaama qiyaamaha inta laga gaarayo dhaqankooduna sidaasuu ahaan jiray ma ogta kulamaa mar alla marka awqaduu ay shidaan naaraa dab markay shidaan lilxarbi dagaal daraaddii markay dab u ololeeyaan adfaca wuu baktiyaa haa dabkaasi ambaba dagaalkaasi allah alle ayaa baktiya waa caadat bay ahayd soomaaliduba way yaqaaniino ololaa la odhan jiray markii la doonaya in la duulo dab baa la shidi jiray ma ogti ma arkaysa si ogta markaa colkaa laysu ururaya la dumaya marka alla wuxuu yahay kulamaa mar alla marka awqaduu ay shidaan naaraa dad markay shidaan lilxarbi dagaal daraaddii markay usoo shidaan ay doonaan inay muslimiin la dayriraan adfa'a wuu baktiyaa haa colaada amba dabka allah alleh wayascawna caadadoodaabaa shidana wayascawna waxay la maraan fi lardi arlada ayay maraan fasaada liajli lilfasaad fasaad daraaddii bay arlada u maraan amba fasaada xaalay yihiin kuwa arlada ilahay fasahaadinaya wallahu allana laa yuxibu ma jecla kuwa ahlulkitaabka ahi walow ana ahlalkitaabi kuwan ahlulkitaabkii hadday aamanuu alle rumayn lahaayeen wataqow alle hadday ay ka baqan lahaayeen alleh lakafarnaa waanu ka qarin lahayn ama ka dhaafi lahayn canhum ayaga xaggoodaba sayiaatihim xumaanahay la yimaadeen sayiaatihim baanu ka qarin lahaynba wala adkhalnaa waxaanu gelin lahayn hum ayaga waxaanu gelin lahayn jannaat baanu gelin lahayn jannaati naciim naciimo jannadooda ayaanu gelin lahayn ba la yidhi walow anahum ayagu hadday aqaamuu oogi lahaayeen walow anahum hadday walow aqaamuu anahum saas walow anahum aqaamuu hadday oogi lahaayeen atawraata kitaabkii tawraat hadday ku dhaqmi lahaayeen walinjiila hadday ku dhaqmi lahaayeenay oogi lahaayeen wamaa kii hadday oogi lahaayeen waa qur-aanka e unsila la dejiyey ilayhim ayaga lagu soo dejiyey min rabbihim xagga rabbi lagaga soo dejiyey laakaluu waxay wax ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare laakaluu waxay wax ka cuni lahaayeen min fawqihim xagga sare nimcada iyo roobka ka badan lahaaiyo dhermidhoodka wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana waxbay ka cuni lahaayeen minhum ayaga waxaa ka mid a ilama wada xumaanina umma ummad baa ka mid ah muqtasida wanaagsan muqtasida dhexdhexaad ah awsadu maqaamaat baa la yidhaahdaayo ummad cadaalad le baa kamid a ah. wa kathiir in badan oo minhum ayaga kamida ah kuwan ahlulkitaabka ana saaa waxaa xumaaday maa yacmaluun waxay samaynayaan baa xumaaday ba rabbi subxana wa tacala camalkooda ugu xun ma ogta ya ayuha rasuulu rasu yaa ayuha kaagan arasuul rasuulka ahow balliq gaadhsii maakii gaadhsii dadka unsila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbik xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey gaadhsii ilaahay baa amray biiblaaqi jamiici ma arsalahu llah rasuulkuna wuu sameeyey arrintan ma og tahay bukhaari waa kii baabaystay aayaddan tafsiirkeeda caaisha man xadathaka ana muxammadan katama shayئa mima ansla allahu alayhi faqad kadab rasuulka ilaahay wax alla wax kastuu alla ku soo dejiyey uu faray inuu ummadda gaadhsiiyo waa uu keenay wey balliq gaadhsii dadka maa unsila ilayk wixii adiga laguu soo dejiyey oo min rabbika xagga rabbi lagaaga soo dejiyey wain lam tafcal haddaanad samaynin nebiyow oo arda risaalada fidinin famaa ballagta maad gaadhsiinin dadkii risaalatah alle fariintiisii risaalatah alle fariintiisii dadka maad gaadhsiinin wallahu alle ayaama gaadhsiin dacwaddu ilaalin iyo xoog ba u badan wallahu alle ayaa yacsimuka kaa ilaalin doona min annaasi dadka rabbi baa kaa ilaalin doona waxba kuma gaadhsiin doona ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma duulka alkaafiriin kufriyey ee gaalnimada ku baxay ilaahay rasuulka ilaahay waa kii ilaaliyey maka ayaa rasuulku joogay oo niman quraysheed oo kibir badani ay joogeen waxba umay sheegeen habeen iyo maalinba intaa way colaadinaya waa tii ilaahay uu ka ilaalinayay maaragtay adeerkii abidaalib oo iska jeclaa jeclaan dabeeci ah maxaba dabeeciya bay ahayd oo sharciya ahayn ayaa rasuulka ilaahay waxa bay culimadu leeyihin hadduu xataa awood abudaalib islaami lahaa arrintaasi waxay keeni lahayd inay gaaladu ku dhiiran lahaayeen ma arkaysa qowl tiro weeye markii dambena waa kii madiine ka tegay maka ee madiine tegay waa kuwii ansaaru helay rasuulka alleh salawaat llahi wasalaamu caleyh marka allah ayaa kuwa ilaalinaya dadka gaadhsiiwey qul waxaad tidhaahdaa nebiga iyo ahl kitaab ahlulkitaabow lastum ma idaan ahaanin alaa shay shay korkii waa taxqiir calaa shayin waxbaba dushiisa maydaan ahaanin alaa shay shay korkii maydaan ahaanin diinba ma haysataan xataa tuqiimuu ilaa aada ogtaan aad ku dhaqataan atawraata tawraatila aad ka ogtaan walinjiila aad ka ogtaan wamaa kii aad ka ogtaan unsila la dejiyay ilaykum laydinku soo dejiyay waa qur'aanka eh min rabbikum xagga rabbigin laydinkaga soo dejiyay ila nimanku waa ummatu muxamed ma ogta waa ummatu dacwa la yidhahdaa ma ogta fariintii way ku ma ummatu dacwa iyo ummatulijaab bay noqonaysa axad kastoon yuhuud iyo nasaare kamida waajib bay ku tahay inuu rasuulka ilaahay rumeeyo wailaa hadduu rumayn waayo yastaxiqu naar wala yaziidana wabilaahi baan ku dhaartay elayaziidana wuxuu usiyaadin doonaa ayuu usiyaadin doonaa u kordhin doonaa kaiira in badan oo minhum ahlulkitaabka kamida ma kii wuxuu u kordhin doonaa unsila la dejiyey ilayka lagu soo dejiyey min rabbika lagaga soo dejiyey xagga rabbiga bugyaana xadgudub buu usiyaadin doonaa iyo kufra gaalnimo iyaga sabab ugu noqon doona falaa tasa ha tiraanyoonin asye ayaa ficilkan la yidhahdaa faciilo wey falaa tasa ha u murugoon cala alqawmi dulka alkaafiriina gaaloobay ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay bal kalkaa igu jooji iyo wanasaara kuwa kiristaanka ahba anigaa ujeedale ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wanasaara kuwa kiristaanka ahba ka man midka aamana rumeeye bilaahi alla rumeeye walyawmi rumeeya yoomka alaakhiri dambe wacamila sameeye camalan sameeye camalka oo saalixan wanaagsan falaa khawf cabsiye calayhim korkooda may ahaanin halkaasay dhacaysaa jumladaasi khabarkainada walaa hum mana ahaa yaxzanuuna kuwa murugoon doona wsaabiuuna mubtada weeye kuma xidhna iska ilaali wsaabiuuna kuwa leexdayna kadalika sidaasoo kale weye wsaabiuuna kuwa leexdayna kadalika sidaasoo kale weeye fasalku markuu dheeraaday ayaa waxa wanaagsanaatay maaragtay in rafciga lagu cadfo wsaabiuuna kuwa leexdayna kadalika sidaasoo kale wey saabiiinta maxaa la yidhaahdaa culimadu wax qaarkood waxaa leeyihin waa qayb nasaarada ka mid a iyo majuus bay ahaayeen yahuud iyo nasaaraba way ka mid ahaayeen qaar malaa'igta caabudi jiray bay ahaayeen intaba waa la yidhahdaa sidan ba iska dhe ina aladiina ina ay nacam waa noqotaaba mararka qaarkood ina ay nacam ha aladiina aamanuu aladiina kuwa markaa mutadakr nacam ha haye aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabicuuna kuwa leexday iyo wanasaara kaba man mid ma aamana rumeeye bilahi alle walyawmi duul maalinta alaakhiri dambe wacamila sameeye camalan sameeya saalixa wanaagsan waxaasoo dhan ka kaale mar hadday hadda iimaan iyo camal saalixa la yimaadaan falaa khawf cabsiya calayhim korkooda ma aha walaa yaxsanuun intaaba waad odhan karaysaa ma ogti amba ina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobayba maaragtay hadday man aamana eh, iyo nasaara man aamana billahi walyawmi alaakhiri qofka rumey oo camila saalixa falaa khawf cabsiya calayhim walaa hum manayha yaxsanuun kuwa tiiraanyan doona wsaabiuuna kuwa leexdayna kadalika sidaasun bay ahaan doona hadday alla rumeeyaana iimaan la yimaadaan laqad akhadna wallahi laqad akhadnaa waxaanu qaadnay mithaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii baanu qaadnay ballankan in badan baynu qur-aanka ku maqalnaa ballankan cidda laga qaadaya waa rusushoodii dee wey ilaahay rasuulunbu axdigaga ka qaaday mithaaq iyagana waxaa loo diraya inay rususha rumeeyaan mithaaqa bani israa'iila baanu qaadnay ballankoodii axdigii aadkaa baanu ka qaadnay wa arsalnaa waxaanu u diray ilayhim ayaga waxaanu u diray rusula rasuulla ayaanu u diray baa alla leeyahay subxaanahu watacaala kulamaa mar alla marka jaaa uu ula yimaado hum ayaga rasuul rasuul markuu ula yimaado mar kasta kulamaa mar alla marka jaaa ula yimaado hum ayaga rasuul rasuul ula yimaado bimaa waxuu ula yimaado laa tahwaa aanay jeclayn anfusuhum lafahoodu aanay jeclayn markuu ula yimaado oo dee haddana xaq ah fariiqan kadabu ay kadabu waxay beeniyeen fariiqa mafcuulkaa taqadumay kadabuu fariiqaa bay beeniyeen kadabuu wa fariiqan yaqtuluun ay waqataluu waxay dileen fariiqa qayb rusushii ilaahay ka midana yaqtuluun marka ficilka mudaarica waxaa looga dhigaya yani suuradan ayaa bashi ah oo dilidda ambiyada ilaahay in la dilo ayaa arrin aad iyo aada u foolxun ah waxasiibuu waxay u maleeyeen markay rusushaa ilaahay dilayeen waxasiibuu waxay u maleeyeen anlaa takuuna anlaa takunu na waa la akriyaaye hadda qiraadan inaga inoo taalla an tunaasibadii waxasibuu waxay u maleeyeen anlaa takuna ay anlaa taqaca kaanadani waa tii nataamada ahayd weeye maanta naaqisadii maaha faacil baa yaala waxasibuu waxay u maleeyeen anlaa takuna ay anlaa taqaca inaanay dhici doonin fitna fitna inaanay dhici doonin ayay u maleeyeen facamu way indhabeeleen wasamu way dhagabeeleen uma taaba allah alle haddana uu kusoo laabtay calayhim uu ka toobad aqbalay uma haddana camo way indhabeeleen wasammuu way dhagabeeleen ka bedel kathiirun in badan baa indhabeeshay oo dhegabeeshay minhum ayaa kamid a ah. haddaynu ka bedelo laba faacil inuu ficilku qaatay bay ka baxsanaan ba luqada carabiga waxaa iska yaqaano ayaa jira kaiir in badan baa indhabeelay oo dhagabeelay oo minhum ayaga ka mid ah wallahu alle basiir allah arkaya weeye bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan laqad kafara way gaaloobeen ba alla yidhi subxaanahu watacaala aladiina kuwii ayaa gaaloobay qaaluu yidhi ina allaha allaba huwa almasiixuba weeye allaha la sheegayaaba waa masiix bay yidhahdeen ibnu maryama ah waa gaalada qaar maaragtay ahlulkitaabka qaarkood kiristaanka qaarkood baa sidaa rumaysnaa wey kuwaasi way gaaloobeen marka nimanku inay hagaagsan yihiin oo iimaan leeyihiin ha u qaadan walxaalna sidaa yidhi bal ciisena wuu ka soo horjeedaayo bale walxaal bay sidaa yidhaahdeen ciise waaba alle qaala uu yidhi almasiixu masiixna uu yidhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda rabbii aniga rabbigay ah wa rabbakum idinka rabbigiina ah hadda isaguna sidaasuu yidhi iyaguna waxaabay leeyihiin isagaaba alla ah ayuhumaa axaqu an yutabac keebaa mudan markaa in la raaco ciise wey inahu ina alamra washaniya man yushrik qofka u shariig yeela billahi alle qofka u shariig yeela faqad xarama allahu ku dhinta ee ka toobadkeeni waaya shirkiga faqad xarama allah alla wuxuu ka xarimay caleyhi qofkaasi aljana jannadaba alla wuu ka xarimay wa ma'waahu hoygiisuna annaaru weeye wamaa lilaalimiin kuwa dhaalimiintaha uma sugnaanin min ansaar ay ansaar kuwa uhiiliya jannaduba xaaraan bay ka tahay ma ogtahay shirki miyuu fog yahay baad moodaysa <laughs> waxay kula tahay inuu kiniisada un ku jiro wallahi qubuurahaba uu ku jira sheekho allah wuxuu yidhi laqad kafara way gaaloobeen aladiina kuwii baa kufriyey qaaluu yidhi ina allaha alle haliu halaaa saddex midkood wey saddex ka saddexeeye wey waa alle iyo ruuxa iyo ibniga bay yidhahdaan thaalithu thalaatha saddex midkood weeye aqaaniin wax la yidhaha bay isticmaalaan oo inkaar bay qabaan nasaarada ayay aayadani gaar ugu soo degtay ma og tahay ma arkaysa marka iyagu aanba kuwa mulkiyada la yidhaahdo iyo caqubale iyo baaskaasay qabaane sanunba ay yidhaahdeen mama arkaysa thalithu thalaatha saddex ka saddexeeye weeye ka saddexaad weeye walxaal bay sidaa maa min ilaahin mid xaq lagu caabudaana maba ahan ilaa ilaah mid la caabudo oo waaxid keli ah mooyaane wain lam yantahuu haddaanay ka joogsanin camaa ay can iladii kii haddaanay ka joogsanin wain lam yantahuu haddaanay ka joogsan camaa can iladii kii haddaanay ka joogsanin yaquuluuna ay leeyihiin layamasanna waxa taaban doona oo taaban doona aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee minhum ayaga kamid ah ahlulkitaabka cadaab baa taaban doona aliim ay mu'lim u xanuujiya afalaa yatuubuuna maxay ugu toobadkeeni laayihiin ila allah afalaa yatuubuuna miyaanay u toobadkeenaynin ila allahi alleh wayastakfiruuna miyaanay alle dembi dhaaf weydiisanaynin taa horey ku xidha wayastakfiruuna alle dembi dhaaf miyaanay weydiisanaynin wallahu alla hafuur allaha dembi dhaafidda badan weeye raxiim malmasiix ciisaba ma aha nin ibnu maryama ilaa rasuul rasuul mooyaane wax kale ma ahanin rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay ka sife rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay min qablihi isaga hortii ay tageen alrusul rasuulle ay tageen wa ummuhu hooyadiina sidiiqa tii run badan bay ahayd sidiiqa tii run badan bay ahayd bu alle subxana wa tacaala kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani kuwa cuna adacaam cunto kuwa cuna bay ahaayeen marka maxaa meesha laga fahmaya dee way baahnaayeen way baahnaayeenoo markaashay wax cuni jireen oo wax cabi jireen mar hadday cunno iyo cabidi timaado wax kalena yimaade ilaahay intan oo dhanna waa ka nasahan waa dacfi way baahan yihin muxtaajiin weey ma arkaysa undur eeg bal nebiyow kayfa nubayinu sidaanu ugu cadaynayno lahum ayaga alaayaat aayaadka bal sidaanu ugu cadaynayna eeg undur bal eeg kayfa nubayin sidaanu ugu cadaynayno lahum alaayaati aanu ugu cadaynayno uma haddana undur bal eeg anaa yufakuuna kayfa yufakuun sida loo duwayo anaa bimacnaa kayfa anaa yufakuun kayfa yusrafuun bal sida iyagana loo leexinayo ee xaqa looga duwayo bal eeg waa laba aan istabooli karin wey sidaanu aayaadka ugu cadaynayna sida iyagana loo leexinayo bal waxaad tidhaahdaa nebiyo atacbuduna ma waxaad caabudaysaan min duni illahi alla sokadi ma waa min alfaad lcumuum mawsuula wey ma ma waxbaad caabudaysaan laa yamliku aan karaynin lakum idinka aan idin mulkiya idin hananaynin dara dhib amba dib inay idinka hor joogsadaan iyo walaa nafca walaa jalba nafcin iyo nafci inay idin soo jiidaan ma kuwaasaad caabudaysaan atacbudoon istifhaamtu waa inkaari wey wallahu alle huwa samiic allaha maqalka badan haddaa baridaan caliim allaha maaragtay ku cilmiga badan xaaladiinana wey marka alla barya ayuun baa la leeyahay alla barya ayaa la leeyahay baryaduna waa xaq ilaahay leeyahay xaqay awliyadiisu leedahay maaha ambiyaduna ma laha ilaahay xaquu inagu leeyahay waxaa kamid a inaynu isaga un barino keligii inaynu caabudno sidaasoo kale un weeye ilaahay haddaad bari weydo wuu ku cadhoonaya dadka haddaad baridana dadkuna way ku ilaahay haddaad bari weydo wuu ku cadhoonaya dadkuna haddaad barido way ku cadhoonayaan waxaa la yidhahdaa baryo badan iyo bukaan badan baa laisku nacaaso maaha allahu yaqbabu in tarakta su'aalahu wabanuu aadama yaqdabu idaa sa'altahu bani aadamkuna haddaad wax weydiisato ma arkaysa ma arkaysa adducaau huwa alcibaada adducaau huwa alcibaada ducaadu iyadaaba cibaadaba allah wuxu uhi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhahdaa nebiyow ya ahla alkitaab ahlulkitaabko laa taglu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina guluwan xadgudub xadgudubkaasoo hayra alxaq xaq aan ahayn oo qulubigu mar buu xaq noqon karaa ha mar buu maxmuud yahay markuu maxmuudka yahay waxa weeye shayga daacada cibaadada ah markaad sida uu yahay aad ula timaado ee aanad waxbaha hagranin ee wixii alla ku saaray aad sidiisa ula timaado ijtihaadkaa weeye xaaladaasi waa maxmuud ee maaragtay madmuum ma aha ma arkaysa hayra alxaq marka idraagana iska ilaali walaa tattabicu ha raacinaba alla yidhi ha raacina ahwaaa qowm qolaha wadooda ha raacinaya mabaadidooda qoomkaasiyo qad dalluu lumay min qablo ay min qablikum idinka hortiin baa lumay oo wa adalluu lumiyey kahiira in badan oo dadka ka midana lumiyey wadalluu way lumeen waa daaliina mudiliin can sawaa'i sabiil dariiqa kiisa toosan bay ka lumeen oo cagsiga muuminiinta waayo muuminiin qofka muuminkaa waxaa looga baahan yahay inuu laba shayba noqdo saalixun linafsihi muslixun ligayrihi in adiguna wanaagsan tahay dadkana alle maaragtay aad toosiso oo aad sahdo wey lucina waa la nacdalay baa alla lucina waa la nacdalay aladiina kuwii baa la nacdalay kafaruu gaaloobay min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah calaa lisaani daawuud daawuud carabkiisa ayaa lagu nacdalay bimacnaa kitaabkii saguurahabaa lagu nacdalay wey calaa lisaani daawuud daawuud carabkiisaa lagu nacdalay waa markay kani adeegeen ma og tahay wa ciisa wa calaa lisaani ciisa ciise carabkiisa ayaa lagu nacdalay ibni maryama dalika nacdashaasi maxay ku muteen bimaa casow ay bicisyaanihim maadu sababiya maaduna waa masdariya bimaa casow ay bicisyaanihim macsiyada ay la yimaadeen sababteeda ayaa lagu nacdalay iyo wakanu iyo wa ahaanshahooda muctadiina kuwa xadgudbay ahaayeen amba wa kanuu yactaduun wa bictidaa'ihim ambaba waxaa lagu nacdalay xadgudubkooda amba waxaad tidhaahdaa wa kanuu waxay ahaayeen yactaduuna kuwii xadgudba kaanuu waxay ahaayeen xumaantoodii baray yatanaahawna kuwii aan iska reebin bay ahaayeen can munkar xumaan kuwii aan iska nahiyeen isu sheegin bay iska reebin bay ahaayeen munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen xumaan ay samaynayaan bay iskamay nahyii jirin labisa ma kii ayaa xumaaday baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala kaanuu ay ahaa yafcaluuna kuwii sameey munkarkaba iskamay reebi jirin axadna ka kale umuu diidi jirin markuu xumaanta samaynayo ma arkaysa waa arrin aad iyo aada u foolxun weeye sidaa daraaddeed waxay culimmadu leeyihiin qofka muslimka ahi waa inuu ka taxadaro iskana ilaaliyo inuu munkarka ka gaabsado uu radayi waayo ilaa xad culimada qaarkood waxay ka gaadhsiiyeen xataa kuwa munkarka ku dhex jiraa inay munkarka iska reebaan ma og tahay oo xataa waxay leeyihiin xataa xataa imaaidat lkhamri xataa hadday dul fadhiyaan waa inay yidhahdaan waa ribayo isla yaaba waxani wax inoo cuntaba maaha wax ilaahay diintiisa ku wanaagsan maaha waxani waa qalad waa ina xaaladu qofka u ka reeban tahay inuu dadka wax u sheegaaba maaha laakiin hadday dadku ay gaabsadaan oo la aamuso waxbaba la isu sheegi waayo ogoobay waxay kamid tahay waxyaabaha ilaahay ku laalo baryada aqbalideeda ilaahay unbaa la baraya muslimiinta soomaalta soo maaha waxyaabaha ilaahay u laala ee baryada loo aqbali waayo bay kamid tahay ilan mushkilada muslimiinta maanta haysataa meel kale kagama imana iyagun bay kaga timi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waa kuwa bale kuwani saasay yihiin xumaan ay sameeyaan baana iska reebi jirin marka adiga iyo yuhuud ilaahay miyuu idinkala jeclaanaya haddaad ficilkoodii samayso ilaa yuhuud ilaahay uma nicin iyagaaba la hubaayo ambiya ay dhashay ma og tahay <laughs> haddaad leexatood xumaato ma og tahay labisa maa kaanuu yafcalu taraa waad arki kahiira in badan baad arkiba ala yidhi xaal ay xidhiidhinayaan baad arki aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ku iyagii ahlu ahaa ayaaba kuwii mushrikiinta ahaa soo dhawaysanaya buu alla yidhi labisa maa kii ayaa xun ayaa la yidhi subxaanahu watacaala qadamad ay u horumarisay lahum ayaga anfusuhum ay u horumarisay an sakida allahu ayaa xun inuu alla wacdhoodayba amba huwa kaasi an sakida allahu alla inuu u cadhooday weeye calayhim korkooda uu rabbi u cadhooday oo wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum khaaliduun amba wahum ayagu khaaliduuna kuwii ku waari ee ku daa'imi weeye fi lcadaab cadaabka ayay ku waari doonaan oo ay geli doonaan ba allah yidhi subxaanahu wa ma arkaysa allah wuxuu yidhi walow kaanuu hadday ahaan lahaaye yu'minuuna kuwa rumeeya billah alle hadday rumayn lahaayeen subxaanahu wa tacaala wnebiy nebiga hadday rumayn lahaayeen waa nebiyullaahi muxamed wamaa kii hadday rumayn lahaayeen wamaa wa bimaa kii hadday rumayn lahaayeen unsila lagu soo dejiyey ilayhi nebigan lagu soo dejiyey ma matakhaduu kuwan ahlu kitaabkiihi kamay dhigteen hum kuwa mushrikiinta ah wliyaa kama dhigtay waryaaha gaala isu dhiibidda ma arkaysa hadday iimaan leeyihiin gaala raac may noqdeen baa alla leeyahy subxaanahu watacaala masalada waluhu aad bay u khatar badan tahay muslimiintu maanta halis badan baa lagu jira haddaynu dee waxoogaa iska xishoonnay waxba ma laha oo iska baqana dee mararkii qaarkood moti dee xishoodku iska jiri kara walaw kaanuu hadday ahaan lahaa yu'minuun kuwa rumeeya bilaahi alla iyo wanabiy rumeeya iyo wama wa bimaa kii dadka qaar baaba waa iso wanaag dad kufriyey oo gaalo ahoo macruuf oo la yaqaano ayay dadka qaarkood waxay odhanayaan wax allo wixii naxri iyo xumaan iyo colaad inaga dhexeeyey way baaba'een niman wadaadaa laga sheegayey nimanka reer hebel ee kiristaanka ee la yaqaano colaaddii inaga dhexaysay way inaga dilaacday waynu ka bogsanay un baa lagaga bogsan karaa inaad adigu kufriday iyo inay iyagu islaameen labadaa mid midun weyi wnabiyi iyo wamaa wa bimaa kii unsila la dejiyey ilayhi lagu soo dejiyey ma itahaduuhum kamay dhigteen awliyaaa kamay dhigteen ba alla leeyahy hadday iimaan leeyihiin haddii walaakina ha yeeshee kaiira in badan oo minhum ayaga kamidi faasiquuna kuwa baxay oo ilahay daacadiisu dibadda ka aweeyo subxaanaka allahuma